rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alihi wsaxbi aجmaعin allahuma anfacna ma calamtana wcalimna ma yanfacuna wzidna cilma waxaan kusoo jiray xadiidkii qeybihiisii kala duwanaa ama khabarka qeybihiisi kala duwanaa waxaa u horeysay aqsaamu اlkhabari bاctibaari cadadihi ama duruqihi waxaa tirahdaba isku mid wey waxaa loo qeybiyey marka u horeysa khabar waxaa loo qeybiyey almutawaatir walaxaad <clears throat> xadiidka mutawaatirka la yidhaahdo isaguna laba u qeybsamay muxuu ahaayeen lafdiyun wa macnawiyun xadiidka lafdiga mithaal yaa sheegi kara ay almutawaatir lafdi mithaal ka sheeg man kadaba baaraka allahu fiik xadiid man kadaba almutawaatir almacnawi aha ya wax ka sheegi kare xadiis rafc alyadayn aha aakhar nadar allah aha ma adri nadar allah masca alkhufayn alxawd ruyat waa ah, far badan yihin nacam waxaa ku xigay in loo qeybiy axaadadan laba qeybood eh, axaadi in loo qeybiy meeqa qeyb saddex qeybood mashhuurun wa casiizun wa gariibun mid walbana qeybihiis waa laga soo sheekeeyey <coughs> iyo amhiladeedi wixii lamidka ahaa qeybtii labaad ama eh, ku xigta waxay ahayd aqsaamu alkhabari biictibaari alquwa xagga quwada marka laga hadlayo ama min xaysu alqabuuli wاlradd maxaa loo qeybiyey almaqbuul walmarduud baa loo qeybiyey marduud weli maana gaarin wuu noo imaan doonaa qeybtaas marduudka waxaan ku dhex jiray maqbuulkii oo loo qeybiyey qeybo isaguna maqbuulkii maxaa loo qeybiyey marka hore laba qeybood oo ra-iisiya maxay ahaayeen صaxiixu lidaatihi xasanu lidaatihi صaxiixu lidaatihi wa xasanu lidaatihi marka hore labadaas waaweyn baa loo qeybiyey kadib baa saxiixu lidaatihi baa qaybsamay meeqa saxiixu lidaatihi iyo ligayri buu saxiix u qaybsamay xasankana meeqa u qaybsamay lidaatihi iyo ligayrihi intaasaan soo maray eh, bacd alikhwa eh, lafdi meeshan waxuu ishkaal geliyey oo ka hadlay oo yiri waxooga maanan fahmin safxada konton iyo saddexaad aniga agtayda marka laga hadlayey eh, ma huwa almaxkuumu bisixati mima rawaahu shaykhaan marka laleeyahay bukhaari muslim kitaabkoodu waa saxiix ama xadiista ay qoreen waxaa laga hadlayo inuu yahay baan sheegnay wixii mawduuca kitaabka ku saabsan oo ama ama baabka iyo arrimahaas aan ku saabsanayn tacliiqaadki waxaas laakiin hadduu yahay maa xudifa min mabda'i isnaadihi raawin aw akhar hadduu ka maqan yahay oo mucalaqi weeyaane maxaa lagu tilmaami karaa wuxuu sheekhunu soo yiri mucalaqaadka bukhaari oo kale labaa loo qeybin wax lagu aroori lagu soo wariyey bisiiqati aljasmi iyo wax lagu soo wariyey bisiiqati atamriid siiqat ljasmi mithaalkeeda maxaa kamid a ah? qaala eh, dakara amara ilى akhirih jazmi wey fulan baa saa amray ibel baa saa ku hadlay siqat jazmi baa layihaha siqatu tamriid maxaa la dhahaa ruwiya iyo xukiya iyo yurwa iyo waxaa weeyaan marka famaa kaana minhu bisiqati اljazmi ka qaala wa amara wa dakara buu kusoo yiri fahuwa xukmun ay maxkuumun waa mid la xukumayo bisixatihi inuu asaxay can ilmudaafi ilayhi qofka loo idaafeeyey warkaas qofka loo idaafeeyey mathala bukhaari ba wuxuu ku yidhi waqaala xasanu lbasriyu wa qaala alxasan albasriy buu ku yidhi soo ma sanadki intiisa kalo dhan wuu gooyey xasan basri taabicu ku dhacay <clears throat> muxuuna ku wariyey siiqada maxay tahay siiqa tamriid siiqa jazm jazmi wey waqaala buu ku yidhi warkaa inuu xasanulbasrigan warka loo idaafeeyey hadalka loo idaafeeyey xasanulbasri inuu ka asaxay oo ka sugnaaday ayaan qiraynaa maxkuumun waxaa la xukumayaa bisixati sixati hada alkhabar inuu warkan ka asaxay can ilmudaafi ileyhi qofka loo idaafeeyey ee warkan isaga ah loo tiirinayo waa ka sugayan dhehna sama ayb kaas waxa wey jasmig wey hadduu laakiin siiqa tamriid yahay falaysa fiihi xukmun bisixatihi can ilmudaafi ileyhi baad qofka loo idaafeeyey warkan inuu ka asaxay lama xukumayo ruwiya baa layihi waxaa laga wariyey yurwa waxaa laga weriye xukiya waxaa laga sheegay xasanulbisri warkaa xasanulbisri laga sheegay siiqadaa siiqatu tamriidkana looga wariyey sugnaashihiisa iyo sixadiisa lama xukumi karo bukhaari haddaad ku aragto war noocaasa inuu qofka loo idaafeeyey ka sugan yahay lama xukumi karo waxay u baahan tahay in baarid la sameeyo in baarid la sameeyo oo maka asaxay maka sugan yahay dib loo raadraaco ayuu u baahan yahay farqigaasaa marka wuxuu udhexeeyaa siiqat ljasmi wuxuu ku wariyay bukhaari tacliiqa iyo wuxuu ku wariyay siiqatu ish atamriid labadaas weeyaan midda kale waxaan sheegnay tamaam lmina kitaab la yidhaahdo kitaabka asaga a ah, waxaa la yia waxaa iskale sheikh albani raximah allahu tacaala laakiin ma aha kitaabka la takhriijinayo kii yuusuf alqardaawi ma aha ee tamaam lmina fi takhriiji axaadiid fiq sunna ayaa la yihahdaa fiqi sunaha sayd saabiq baa iskale sayd saabiq fiqi sunaha iskale fiqi sunihii sayd saabiq buu sheekh alalbani takriijiyey wuxuu ku magacaabay tamaam ulmina ku magacaabay tamaam almina lakin ma dhamaystireen intii ugu dambeysay almujalad oo aan dhamaystireen buu ahaa ayib ama kitaabki yusuf qardawi wuxuu ahaa alxalaal walxaraam albani isagana wuu tacliiqiyey tacliiq buu ku magacaabay oo waxaa weeyaan cafwan fiqi tacliiq ahe Eh, waxaa weeyaan eh, tamaam mina calى tacliiqi fiqi suna wey kaas midkana waxa wey takriij buu ku magacaabay takriij buu ku magacaabay oo wuxuu ku magacaabay gaayat lmaraam gaayatu almaraam fi takhriiji axaadiidi alxalaali w alxalaal walxaram waxaa iskale yusuf alqardaawi axaadiistiisa waxaa takriijiyey sheekh albani muxuu ku magacaabay gaayat lmaraam gaayat lmaraam ku magacaabay gaayat lmaraam fi takhriiji axaadiid alxalaali walxaraam ama talaal mina waxaa weeye calaa tacliiqi fiqi sunna fiqi sunahana waxaa iskale siid saabiq baa iskale raxmat ullahi calayhim jamiican saxiixii baan ka soo hadalay daatigii asaxiixu ligayri baan gelaynaa asaxiixu ligayrihi tacriifuhu maxaa la yidhaahdaa huwa alxasanu lidaatihi waa xasankii lidaatihigahaa idaa ruwiya haddii la wariyo min طariiqin aakhara dariiq kale haddii lagu wariyo mithlihi dariiqan hadda uu taagan yahay oo kale ah aw amase aqwaa ka xoog badan minhu min aariiqi athaani dariiqan kale ka xoog badan ayaa lagu wariyey waxaan soo marray xasanu lidaatihi tacriifkii dhowr tacriif saddex tacriif meelahan soo marray tacriifka ugu ficna wuxuu ahaa kii xaafid ibnu xajar raximah llahu tacaala ila mukhtaarka ahaa xasanu lidatigii hadduu dariiq kale ku imaado xadiid baad aratay mathalan wuxuu ku sugan yahay fi sunani abi daawud buu ku sugan yahay dariiqiisaas ragga warinaya waxaa lagu xukumay martabada ugu hooseysa waxay taagan yihiin rijaalu lxasani lidaati ragga xasanu lidaati warinaya dariiq kalaan aragnay oo isla midkan oo kalea ama kaba xoog badanba isku dar maxay isku noqdeen saxiixun ligayrihi bay isku noqdeen saxiixun ligayrihi marka saxiixun ligayri haddaan rabto wuxuu kuleeyahay huwa alxasanu lidaatihi waa un xasanu lidaatihigii laakiin idaa ruwiya waa haddii la wariyo min ariiqin aakhara dariiq kale oo mithlihi xasanu lidaatihig oo kale ah aw amase aqwa minhu ka xoog badan markii laisku daro waxay isku noqdeen xasanu lidatihi iyo xasanu lidaatihi laba dariiq wey matnigana way isku leeyihiin labadaas sanad labadaas sanad ama labada dariiq waxay soo socdaan ma matnigi bay isku leeyihiin isku darkooda waxay isla noqonayaan xasan saxiixun ligayri bay isla noqonayaan saas loo wada wa sumiya waxaa lagu magacaabay saxiixan ligayrihi baa lagu magacaabay yani mid saxiix ah ligayrihi liajli gayrihi isaga gayrkii daraaddii buu saxiix ku noqday waxaa saa loogu magacaabay lianna asixata saxiixnimadu lam taati maynan imaanin min bidaati sanadi alawal sanadkii hore daatadiisa saxiixnimadu kama imaanin <clears throat> oo sanadkii hore muxuu ahaa xasanu lidaatihi buu ahaa xaggee marka saxiixnimadan ooga timid wa inamaa jaaat sixada waxay ooga timid min indimaami hayrihi saxiixu lidaatihigan hayrkii oo lagu daray lahu saxiixu xasanu lidaatihigan oo lagu daray lahu midkan kale laba xasanu daati oo laisku daray ayaa saxiixun ligayri isku noqday wa inamaa jaaءat way imaatay sixadu min indimaami kayrihi xasanu lidaatihigan gayrkii oo lagu daray lahu asaga ah, mid kale oo asaga lagu daray ayuu saxiix ku wada noqday wa yumkinu waxaa suuragala buu kuleeyahy taswiiru dalika inaan masaladaa sawiro bimucaadala riyaadiya yacni isbarbardhig xisaab ku salaysan cala shakli taali shakligan soo socdana aan ku sawiro oo waa maxay xasanun lidaatihi lagu daray xasanun lidaatihi waxay u dhigantaa saxiixun ligayri bay lamid tahay ka xisaab laga dhigay kaas xasanun lidaatihi ku dar xasanun lidaatihi yusaawi maxay u dhigantaa saxiixun ligayrihi ka marka dariiqa haddii keligii uu noqon lahaa xasanun lidaatihi buu noqon lahaa isla matnigii laftirkiisa xadiidkii laftirkiisa sanadkan uu werinaya xasanun lidaatihiga ayaa waxaan aragnay dariiq kale oo rijaashiisu xasanu lidaati ay yihiin markii labadooda laisku daray intay iskaalmaysteen ya waxay kor oga kaceen martabadii xasankii ilaa waxay u kaceen saxiix ligayri bay noqdeen marka ligayrihi waxaa lagu magacaabay labada dariiq mid kamid ahoo gaar ahaantii saxiix noqon kara ma jirto ee wuxuu saxiix ku noqday liajli hayrihi asaga hayrkii oo sanadka kale ah buu saxiix ku noqday saasaa xasanun eh, saxiixun ligayrihi loo yiri wa waxaa lagu magacaabay saxiixan ligayrihi lianna sixata saxiixnimadan haddaan xadiidan ku magacownay lam taati maynan imaanin min dalika min daati sanadi sanadkan asaga ah daatadiisa alawali ee hore isaga sidii sanad ahaan ma gaarin martabadaas <clears throat> wa inamaa jaaءat sixadu waxay timid min indimaami ayrihi min ajli indimaami hayrihi hayrkii kan asagaan hayno oo ayrki hayrkii oo loo dumay lahu midkan haddaan hayno ayuu sixada ku helay wa yumkin waxaa suuragala taswiiru dalika masalada inaan kuu suuro dhaweyno bimucaadala riyaadiya yacni isgarabadhig iyo isku dar xisaab ku salaysan cala shakli taali shakligan soo socdana ku imaanaya xasanu lidaatihi lagu daray xasanu lidaatihi saxiixun ligayrihi wey martabatuhu haddaba saxiixun ligayrihi martabadiisa xagee gaarsiisanta saxiix ma saxiixun lidaatihi ma gaari karaa maya huwa aclaa waa ka sareeya horta martabata xagga martabada ah min alxasani lidaatihi keligii ah waa ka sareeya wa duna صaxiixi lidaatihi waa ka hooseeya soo maartid waa bayna bayna wuxuu udhexeeya saxiixu ligayri muxuu udhexeeya bayna saxiixun lidaatihi wa xasanin lidaatihi marka xasanun lidaatihi waa ka koreeya sababtoo ah xasanu lidaatihi hal dariiq bu ahaa dariiq kalaaba la helay labadaa dariiq markay is kor bay ukaceen oo saxiix bay noqdeen marka xasanu lidaatihi waa ka sareeya laakiin wuxuuna gaari karin saxiixu lidaatihi maxaa yeeley saxiixu lidaatihi sixada wuxuu ku kasbaday daatu sanad sanadka naftirkiisa rijaashiisa rijaal qawi ah oo sixada kasbaday ayagoo nin kale u baahnayn baynamaa saxiixun ligayrihi inuu saxiix noqdo wuxuu u baahday ictidaad ictidaad buu ubaahday iyo dariiq kale iyo mutaabaca sidaas marka isku darsigaas wax ku noqday marka ma kaanat isixatu istiqlaala wlaa fi ma kaanat isixatu maca ictimaadi alghayr saas weye haddii mid kale uu ictimaado wax saxiix ku noqonayo iyo midki iskiisa iskugu filan kee fiican iskiisa iskugu filan fiican saas wey macnaha <clears throat> huwa aclىa martabata waa ka soreeya min alxasani lidaati buu ka sareeya waa saxiix lgayrihi ogow wa duuna saxiix lidaatina waa ka hooseeya mithaaluhu mithaal xadiid saxiix ligayrihi ah oo marka hore dariiq xasana intuu lahaa dariiq kaleoo xasana loo helay kor ay u wada kaceen oo saxiixun ligayrihi ay isla noqdeen bal noo sheeg wuxuu leeyahy xadiidu moxamed ibnu camar can abi salama moxamed ibnu camar ibnu calqama moxamed binu camar binu calqama binu waqaas abulxasan aleythi almadani ninkaas wey ninka hadda darajadan xasanka keenaye ragga kale abusalaama iyo abi hureyra iyo de war kuma jiro can abi salamata abi salama ibn cabdiraxmaan ibn coof azuhri kunyadaasuu mashhuur ku yahay waqiila ismuhu magacaaskunyadaasaaba magac u ah marka waxaa weye ismun calaa suurati alkunya ah, abu salama ibn cabdiraxmaan ibn coof azuhri axadu fuqahaa sabca buu kamid yahay fi casri taabiciin raggii fuqaha sabca la dhihi jiray ayuu kamid yahay calaa khilaaf can abi hurayrata abi hurayrata dawsi akharu saxaaba xadiidan wey ana rasul sal slm qaal lowlaa an ashuqa inaan dhiba haddaana ka baqaynin buuy nabigu calaa ummatii ummadayda korkooda inaan dhibaato iyo mashaqo aan sabab ugu noqdo haddaan ka baqaynin la amartuhum waxaan amri lahaa bisiwaaki rumayashada asiwaag aalada la yihahda lakin waxaa loo jeeda ficilkii alistiyaag in la rumaydo cinda kuli salaatin salaad kasta agteeda in la rumaydaan amri lahaa bu yidhi amarka hadda nabigu uu sheegi wudu in la rumaydo waa lis amray lakin amarkuu ka cararay nabiga alay slam wa maxay amru liijaab walilzaam laamartuhum amra iijaabin wailzaam ayaan amri lahaa wuu ku jeedaa amar waajib waajibnimaha oo ninka ka taga uu dembi kasoo gaarayo laanahu siwaag waa lis amray waa lis amray nabigan alay salaam raqaba asiwaaq min gayri an yujib asoo waajibinaynin marka lowlaa an ashuqa calaa ummati laamartum bisiwaaq cinda kuli salaad salaad kasta riwaaya kale cinda kuli wudu wayse kasta <clears throat> qaala ibnu salaax wuxuu yidhi sharazuri saaxibu muqadimata alxadiid muqadimata ibn salaax culum alxadiidki iska lahaa wuxuu yidhi fa muxamed binu camar binu calqama ibnu waqaas alleythi ninka la yidhaahdo wuxuu kamid yahay min almashhuuriina dadka caanka ku ah ee ku caanbaxay bisidqi run iyo wasiyaanati ilaalin waxay caan ku yihiin sidqi run sidqigu waa shay asaga daatadiisa ku dhacaaya oo dayaanadiisa u noqonaysa Ah, dayaanadiisi unoqon inuu qofku saadiq yahay oo run sheegi waa shay dayaanada unoqon marka waa ah, cadli wey wa siyaanatina waxay ku dhacaysaa sanacat alxadii sanaacat alxadii ba ku dhaci xadiidka aqoon buu uleeyahay wey ah, qofka maarata saaxibu siyaana haddii la yidhaahdo siyaanat siyaanat maaratay faranjeerka kuwa sameeyey iyo muxuu ahaa kuwa baabuurta hagaajiyey iyo kuwa telefoonada halaabay hagaajiyey iyo siyaana la yihahdo waxbay is hagaajiyaan marka sanaacada xadiidkuu garanayaa baa loo jeedaa sanaacat alxadiid ayuu garan ayib min almashhuuriina bisidqi runya wasiyaanati buu caan ku yahay laakin lam yakun min ahli litqaan soo ma xagga xaggan laakiin itqaanka iyo sugidda ayuuna ehel u ahayn ehlu itqaan maaha dadka wax sugay ee dabdigooda uu taamka yahay ee aad loogu kalsoon yahay xifdigooda ka mid ma aha xataa dacafa waxaaba daciifiyey bacduhum qaarkood baaba daciifiyeyba min jihati suui xifdihi xagga xifdi xumidiisa rag culimmada kamidaaba daciifiyeyba marka inuuna ahlu itqaan ahayn taasaaba tusiba kuwana waxay dhaheen war dhaafa waa saduuqe qaarna waxay dhaheen maya xifdigiisa ninkan asaga daciifa waan daciifinaynaa wawahaqahu bacduhum qaarkoodna way tawthiiqiyeen lisidqi runnimadiisa uu run leeyahay iyo wa jalaalatihi inuu yahay qof jaliila jalaalati yani inuu qof cadiimaho weyn yahay ah, jalaalatuhu fi fi lxadiid ama fi siyana runtiisa iyo jalaaladiisaas qaar waxay dheheen wa ninkan asaga xifdigiisaba ha hooseeye laakiin waa nin aan kas khalad u gelaynin oo xadiista nabiga aleyh salaatu wasalaam aan kas ugu khaldamaynin wixii xifdi xumo ay u keenta mooyeene run iyo jalaala lagu yaqaanaa ninkaas sidaas looga hadlay waa laisku hayaa soo maaratid fa xadiiu marka xadiidkiisa min jihati min jihati xasan min hadi ljiha jihadaa markii laga fiiriyo xasanu xasan wey xadikiis ah, marka xasan weeyaan rag baa marka tawhiiqiya raggaa tawhiiqiya la qaadan laakiin raggii wax ka sheegayna waa loo tareebiyo nin wax laga sheegay martaba saxiix lama gaadhsiin karo waa in marka meelaha jayijida lagu fariisiyo wey saas macnaha wawahaqahu bacdhum markoodna waa tawhiiqiyeen waahiqay dheheen lisidqi runnimadiisi ay fiirinayaan iyo wajalaalatihi xagga weynankiisi iyo cadamadiisi iyo inuu yahay nin xagga cilmiga iyo diintaba ku wanaagsan ah, jalaala yani cadamatuhu wsiyaanathu lilxadiid faxadiiduhu min hadihi اljiha dhinaca markii la fiiriyo xasanun wey marka xasanka maxaa la dhihi waa xasanun lidaatihi xasanun lidaatihi wey saxiixii waa gaari waayey falama ndama markuu u dumay ilaa dalika xadiidkaa saxiixa ah sanadka asaga ah kownuhu ahaanshihiisa ruwiya mid la weriye uu yahay min awjihin ukhar awjuh kale iyo dariiq kale oo lagu weriyey markii loo helay oo loo dumay zaala waa zuulay bidalika xasankaasi bidalika bisababi dalika dariiqa asagan helay sababtii waxaa ku zuuray maa kunaa waxaanah naqshaahu kuwa ka baqaaya caleyh calaa hada alxadiid aan oga baqaynay ama shaksiga asagaa ah, min jihati suui xifdihi xifdi xumadiisa xaggeeda waxaan oga baqaynay way zuushay wainjabara waa kamay bisababihi dalika naqsu injabara waa kamay bihi ee bisababi hada alxadiid alaakhar ama kale sababtiis dalika naqsu naqsigii qofkaa soo gaaray alyasiiru ee yaraa waa kamay fasaxa hada isnaadu sanadkaa wuxuu ku asaxay saxa waa asaxay hada isnaadu baa asaxay saxiixnimadaasna maxay tahay saxiixu ligayri buu noqday fasaxa hada isnaadu baa asaxay oo saxiixu ligayri noqday waltaxaqa wuxuu haleelay bidarajati saxiixi buu haleelay darajat saxiix saxiix lgayriha weeyaan marka faxadiiduhu min hadi ljiha xasan falama isagoo xasanun haysano yaan dariiq kale u helay soo maa isku dar xasan saxiix lgayri ba isku noqday buu ka wadaa falama ndama ilaa dalika kownuhu ahaanshihiisa ruwiya la wariyay min awjuhin ukhra awjuh kale in la wariyey oo deena lagu daray sababteed buu zaala zuulay bidalika wixii ninkaasaga lagu sheegay ninka la yidhaahdo maxamed binu camar maa kunaa naqshaa waxaan oga baqaynay ale min jahati suu xifdihi aan oga baqaynay waa zuulay suu xifdigiisa maanta waxaa loo helay dariiq kale warkan uu marka sheegaayo ma aha ama awal waxaan islehayn war ama wax wuxuu aha suu xifdi eh amu khalad uu xifdiyey baan islehayn marka dariiq kale haddaan aragnay ishkaalka waa zuulay ah ma kuna nkhshaahu alayhi min jihati suxifid an oga baqaynay wanjabara waa kamay dee bihi bisababi dalika annaqsu yasiiru yaa kamay naqsigii yaraaba intuu kamay yuu dariiqa kale ku kamay fasaxa hada isnaadu baa saxiix noqday waa waltaxaqa wuxuu haleelay bidarajati saxiixi saxiix darajadii lakin saxiixaas muxuu yahay saxiixun ligayrihi weeyaan maxaa yeeley rag kala u hiliyey garab kaleu helay saasuu ku noqday saxiix alxasanu ligayrihi u imow waa qeybtii afaraad ee u dambeysay wey <clears throat> marka laga hadlayo xadiidka maqbuulka afar qeybood buu ahaa saxiixu lidaatihi iyo ligayrihi xasanu lidaatihi iyo ligayrihi marka xasanu ligayrihi waa kan tacriifuhu marka waxay noqon alxasanu kii xasanka noqday ligayrihi isaga keyrkii yuu xasan ku noqday oo keyrka hadduunan ahayn xasan ma noqdeen saasay noqonaysa tacriifuhu huwa xasanu ligayrihi addaciifu xadiid daciifa wey idaa tacadadad hadday ay tirowdo ama ay badato duruquu duruqdiisi tacadada uruquhu xadiis daciifa oo duruqdiisi ay badatay wey oo ay tacaduday walam yakun sababu dacfihi daciifka aan sheegnayna sababta dacfiga ma aha fisqa raawi raawiga faasiqnimo dartii faasiqnimadiisa lama daciif noqonin aw kadibihi kadib raawi lama daciifoobin fisqa raawi aw kadiba been uu sheegay iyo faasiqnimo uu faasiq yahay iyo raawiga sababtan xadidka daciif uma noqonin marka soo maareysa xadiidka markuu daciif noqonayo sidiisaba laba shay oo ra-iisi ah mid kamiduu daciif u noqdaa mid waxaa weeyaan xagga cadaaladdii oo oo la waayo cadaaladdii oo la waayo oo marka maxaa imaaday diin xumi baa timid uu qofku faasiq noqday mubtadic noqday fisqigaa sababta keenaysa beenaalihii baa kamida mutahamkii baa kamida waxaasoo kamida marka xagga diinta dhaawac inuu ka soo gaaro xadiidku daciif buu ku noqdaa wuxuu kaloo xadiidku daciif ku noqdaa dayaanadiisa waa fiicantaha oo nin quman oo mustaqiimah oo wanaagsan weeyaane xagga xifdigii yaa dhibka haystaa xagga xifdigi yaa dhibka haystaa labadaa mid ka kamida markii raawiga laga helo xadiidku daciif buu noqdaa labadaas ayaga aan sheegnay mid ka mida haddii intaasoo duruqa loo helo kor intuu u kaco xadiidkii daciifka noqday weligii xasan ma noqonayo oo waa waa xagga diinta dhaawac haday kasoo gaadho raawiga haddii xagga diinta dhaawac ka soo gaaro dayaanadiisa la duro faasiq lagu sheego xadiidkiisu walow tacadadat iuruq duruqdii haba badatee laa yanjabir abadan weligii ma kamaayo kor ma kacayo laakiin hadduu ninkan diintiisa toosan tahay xifdigii iyo dabdigii xaggaa ishkaal iyo dhib ka haysto kaa asaga xadiidkiisi waa daciif aan ku xukunnay dariiq kale haddii loo helo yartaqi min adacfi ila alxasani lghayri bu kor ogu kacaya xasan lghayri buu noqon ah, leanna qofkan diin xumo waxaan kama ahayn ee eh, waxay ka noqotay un qadar alle faham yari xifdi xumi yuu noqday dariiq kalaa loo helay soo maaha cabsidii aan ka qabnay maanta xifdi xumidiisi inuu la daciifay waa ka baxnay oo xadiid kaleaan helay oo injabar shaki waa naga baxay marka marka haddaad maqasho xasanu ligayrihi baa xadiid daciifah oo xadiid daciifa lagu daray waxay isla noqdeen xasanu ligayri bay isla noqdeen waa kee waa xadiidka daciifka ku noqday bisababi su lxifdi xagga xifdiga dhankiis ama hadduu xagga diinta darteed daciif ku noqdo walow aad dariiq kale usoo heshid ku kale usoo heshid ku kale usoo heshid weligii ma maayo mutaabaca loo helay iyo shaahid baa loo helay iyo duruq kalaa loo helay iyo waxba ma tarayso waxba ma tarayso marka alxasanu lgayri waa kan huwa daciifu daciif wey idaa tacadada daciifka markay tacadudo oy tirowdo duruquhu haddii daciif duruqdiisii ay badatay walam yakun sababu dacfihi waka cilo kale waa cilo labaad lam yakun ma ahayn sababu dacfihi sababta uu ku daciif noqdayna fisqa raawi raawiga faasiqnimadiisa aw kadibi lanna faasiqnimada iyo beentu dayaanada iyo diintii bay dhaawacaysaa cadaaladii bay dhaawacaysaa labada hadday jiraan lama aqbalayo marka lam yakun waynaan ahayn dacfigu sababa dacfihi fisqa raawi aw kadibi yustafaadu min hada tacriifi tacriifkan waxaa laga faa'iidaysanaya ana daciifa xadiidka daciifka ah yartaqii inuu kor u kacaayo ilaa darajati alxasani ligayrihi buu noqon alxasani ligayrihi daciifnimo intuu kor oga kaxo iyo wuxuu gaari ilaa darajati alxasani ligayrihi buu kor u kacaya bamrayni bisababi amrayn laba amar sababtood buuna xadiidku min dacfin ilaa xasan uu noqon daciifnimo intuu ka kaco yuu xasan noqon laba sabab haddii ah, la helo humaa labadaasi waxaa weeye ko an yurwaa in la wariyo min ariiqin aakhara dariiq kale iyo faakdara ka badan xadiidkii daciif weeye sanadkiis hebel baa ku jira bal u kaadi dariiq kale ma u heli karnaa dariiq kalea loo soo helay ama ka badan baa loo soo helay matni waa wada leeyihiin war daciifkan daciifkan ku dar xasan bay isla noqonaya xadika kol hadiiba tacaddat duruq duruqda tacaduday asal buu xadiidkan leeyahay ah. an yurwa min ariiqin aakhara fa akhara ka badan calaa an yakuuna shardise an yakuuna ariiqu laakharu dariiqa kale inuu noqdo mithlahu midkan asaga ahee taakuleynta u baahan tabartiisi iyo martabadiisao kale waa inuu noqdo o mase aqwaam inuu ka xoog badan yahy waa inay isaga iyo dariiqa kale ay isku martabo yihiin oo dacfiga kan iyo dacfiga kan ay isku darajo yihiin ama uu kaba sareeyaba markaasay isqaadan karaan markaasay isqaadan karaan oo kor u wada kici karaan laakiin hadduu midkaa midka kale kasii liitaba dariiqan asaga ee daciifka dariiq kalaan u helay kii kaleba kasii liita laba qaawan isma qaado wey laba qaawan isma qaado dhulka wada dhacayaan waxba isku tari marka waa sababta koobaad xadiidku uu xasan u noqon sababta labaadba an yakuuna sababu dacfi اlxadiidi xadiidkan daciifnimadiisa sababteedu waa inay tahay imaa suu'a xifdi raawiihi raawiguu warinaayo xifdigiisaa xun wa imaa inqiaacan inuu go-o fii sanadii sanadka uu inqiaac ku dhaco aw jahaalatin la garanba waayo fii rijaali ragga warinaya jahaalatulcayn ay gasho jahaalatulcayn ama jahaalatulxaal waa la garan waaye markaas isaguna dariiq kale hadduu ku imaado xasan buu noqonaya intuu daciif ka kor noqdo marka laba shay buu kugu soo arooriyey sheekhu marka xadiidka uu daciif daciif lagu daray xasan ligayri isla noqonayaan laba shay waa in la helo midka koobaad dariiqan asagaa ah waa inuu dariiq kale leeyahay oo isku martabo ay yihiin ama kaba sareeyo ta labaad midkan daciifka ah iyo kaa kale daciifka ee laisku dari rabo dacfigooda waa inuuna xagga diinta ahayn xagga cadaaladda faasiqnimo iyo beenia waa inaan ahayne suu xifdin xagga xifdi wax ku saabsan ama inqidaac sanadka ku dhacay ama jahaalo xad raawi la garan waayeba raawi waaba la aqoon waaye qofka haddii la aqoon waayena xagga dacfigaa la mariyaa labadaasi markii la helo xadiidka asagaa dariiq kala yeeshay ragga asaga dariiq kalena warinayana ay dacfigooda u dacfi shadiid unan ahayn xasanu lghayri bay isku noqonayaan saa wey macnaha <clears throat> an yurwa waa in la weliya labada sababood min dariiqin aakhara dariiq kale fa akthara mid koowaad fa mid ka eh, eh, badan calaa an yakuuna se dariiqa kale waa inuu yahay midlahu midkan asaga ee la taakulenayo ama la xoojinayo mid lamid a oo aqwa minu ka xoog badan ba sababta labaad ee xasanu likeyri uu ku noqon waxaa weye an yakuuna sababu dacfi lxadiidi xadiidkan daciifnimadiisa uu daciif noqday sababteedu waa inay tahay ima su-a xifdin xifdi raawihi raawigu werinaayaa sayi xifdi ah ima inqiaacan fi sanadihi lana xadidka sidiisa marka dacfi laga hadlayo duuduub ahaan dacfiga waxaa keena ima sakdun wa ima dacnun bay dhahan ima sakdun wa ima dacnun ay ku duuduubaan sakdun fi lisnaadi aw dacnun fi raawi labadaasa loo qaybin waa weyn xadiidka la daciifinayo marduudka lagu tegi doonaa dacnigaasa marka wuxuu uqaybsamaya dacfun fi lcadaalati dacnun fi lcadaala aw dacnun fi alxifdi ama dabdi midkaa tirahdo marka wuxuu leeyahay martabada labaad sababu dacfi alxadiid ima suu xifdi raawiga inuu yahay wa ima inqidaacan fi sanadi waa inuu yahay aw jahaala fi rijaalihi ama rijaashiisa ama jaahil laga yahay la garanayninba wax lagu xukumaa la garan waayeba nacam waa qof aan la aqoonin majhuul lacayn ba la yihahdaa kolka waa ka taqaano hebel waa istiraadaane xaalkiisa hoos aad wan weyni soo maarti way noo imaan doontaa waxay noogu imaan doontaa qeybta aqsaamu alxadiid almarduud ayuu noogu imaan doonaa insha allah <clears throat> sababu tasmiyatihi bidalik maxaa loogu magacaabay xadiidkan xasanu ligayrihi wuxuu le wa tasmiyatihi sababta loogu magacaabay bidalika xasanu ligayrihi waxa weeye ana alxusna xasannimadan lam yaati maynan imaanin min daati sanadi alawal sanadkii hore daatadiisa iyo rijaashiisu awood ay yeesheen kumaynan helin xasannimadan wa inamaa ataa xasankun wuxuu ku yimid min indimaami hayrihi hayrkii oo u dumay lahu asaga baa u dumay oo laisku daray dacfigii iyo dacfigii baa lasku daray markaa lasku daray bay xoog yeesheen ay xoog yeesheen oka soo ma jiro qof alaab aan qaadi karin laakiin hadduu qof kale la qabto alaabtu bay qaadayaan keligii ma qaadi karo ku kalaa soo orday wuxuu labadiina labadiina isla gaar ooma qaadi karta kubaa la boodi kii la booday muxuu noqday saxiixun lidaatihi buu noqday soo ma kii kale eh, eh, eh, kiiladii inta ka hooseysay asana la boodayna xasanun lidaatihi buu noqday kii u baray in lala qabtana waa daciif daciif ku dar isla qaadeen isla qaadeen kor bay isula qaadeen markaas xasanu ligayrihi isku noqdeen saasoo kale weyn ayb wx wy sababu tasmiyati bidalika sababta logu magacaabay luqeyna ana xusna lam yati min dati sanadi اlawl sanadkii hore daatadiisa kama imaanine wa inamaa ataa wuxuu ku yimid xasanku min indimaami hayrihi heyrkii u dumay lahu lilawal sanadkii hore yaa heyrkii lagu daray labadaas sanadoo laisku daray bay xasanu liheyri isku noqdeen labadaba daciif bay ahaayeen wyumkinu waxaa suuragala ku kuleeyahay taswiiru irtiqaa'i اxadiidi daciifi xadiidka daciifkaa kor noqoshadiisa in la sawiro ilaa martabati اxasani ligayrihi uu u kor noqday bimucaadala riyaadiya cala naxwi taali haddana isbarbardhig iyo camaliya xisaabiya yaan ku soo wari karaa bu kuleeyahy daciif lagu daray daciif muxuu noqday muxuu dhigmaa xasanu ligayri buu dhigmaa ok intaa wey daciif lagu daray daciif xasanu ligayri lakin waad ogaatay daciif oo dhan ma aha warku ah, daciifka laga hadlaayo waa maxay waa daciifke waa daciif dacfiga uu ka soo gaaray ima suwa xifdin wa ima sakdun fi lisnaadi wa imaa jahalat raawi soo maarti saddexda midna kuma jirto cadaalad kuma jirto laakiin hadduu kadib iyo fisqi iyo bidco wax diintii dhaawacaysa ay tahay laa yartaqi abadan werigii kor ma kacayo ah, werigii kor ooma kacayo naam martabatuhu xasanu ligayrihi martabadiisa iyo booska uu degayo alxasanu ligayrihi xadiidka la yidhaahdo adnaa waa ka hooseeyaa martabatan xagga martabada min alxasani lidaatihi waa kasoreeya ka hooseeya waa ka hooseeya maxaa xasanu lidaatihi asaa isku filaaday rijaashiisii baa meel mariyey isagoo ninna u qaylyanin baynama xasanu ligayrihi daciif aan waxba haysanin oo warkiisa la qaateen iyo midka lagu darka saas ku noqday marka eyr buu isaga ku noqday wa yambanii waxaa dhismaya calaa dalika sidaa aan sheegnay in xasanun lidaatihi uu ka sareeyo xasanun ligayrihi arrintaa waxay ku dhismi annahu low tacaarada alxasanu lidaatihi xasanu lidaatihi hadduu mucaarado maca alxasani ligayrihi ay iska hor imaadaan oo istacaarudaan qudima alxasanu lidaatihi baa la hormarin thamarada thamaratu tafriiq markaan leenahay xasanu lidaatihi iyo saxiixun lidaatihi cafan xasanu lidaatihi iyo xasanu ligayrihi xasanu lidaatihi baa sareeya sarinta maxay faa'ideyn haddaas tirahdo waxay faa'iideyn oo inay kala sareeyaan qiimaha ay leedahayna ay kuusoo bixi fima ma ida kaana hunaaka tacarud hadduu meesha tacarud imaado waxaan aragnay xadiid xasanun lidaatihi rijaashiisa ay tahay nabiga alay salam uu ku dhammaaday matnig nabiga noo sheegay sala allahu aleyh waaalih wasalam waxaan aragnay dariiq kale oo rijaal daciif ay warinayaan matni bay ay keeneen waa daciif daciif kale u kaalmeeyey kanoo garab u noqday matnig buu ku raacay matnigan iyo midkaa xasanu lidaatihi way iska hor imaadeen mutacaaridaan mutabaadan waaye lama jamcin karo see la yeeli xaalatu tarjiixi baa la gaaray in lakala rajaxo markaas maxaan dhehaynaa min awjuh tarjixi waxaa kamid a quwat xadiiثi wa dacfihi waxaan dhehaynaa xadiidka xasanu lidaatihi arjax min xadiidi xasan ligayrihi soo maart ka raja xasanu lidaatihi baa ka rajaxsan sababto dee raggan waxaa wey xasanu baa ka xoog badan Ah, marka xasanu ligayrihigi maca uu daciifnimadii ka soo baxay haddana hadduuba isku taagay xasanu lidaatihi waa la tuuray ah, xasanu hadu isku taagay waa la tuuray marjuux buu noqday xasanu datina raajix buu noqday wa hadii tacaarud imaado wey meeshaasay ka soo baxaysa thamarada iyo midhaha khilaafka iyo tafriiqa iyo kala awoodda ay kala yani meesha halkaas ka soo baxaysaa wynbani calaa dalika in xasanu lidaati u xasanu ligayri ka sareeyo waxay ku cadaanaysaa oo ama ku dhismaysaa anahu low tacaarada masaladan ha dhisi low tacaarada alxasanu lidaati xasanu lidaati hadduu mucaarado maca alxasani ligayrihi buu ka hor imaado way iskhilaafeen qudima alxasanu lidaati baa la hormarin liannahu sabab min asbaab tarjiix sabab min asbaab atarjiix waxyaalaha marka labada xadiid ay lakala rajaxayo lagu kala rajaxo waxaa kamid ah mid baa saxiixa midna waa xasan maxkeed qaadan ma fi saxiixi asax baa dhihi ma fi saxiixi asax mid baa sunan abu daud kusugan midna saxiix bukhari bu kusuganya adhi ma fi bukhaariy asax wa wla adhi mid baa mutafaqu calayha midna eh, mid baa lagu soo wariye almutafaqu wla badihi mid baa ruwaadiisu ay tacadadad oo fara badan ku imaadeen midna hal dariiq buu ku yimid karat cadadi muqadam katrat lcadadi muqadam laga hormarin soo marat eh, saasa waxyaalaha tarjiix kale kamid tahay mathalan laba raawi ayaa xadiidkooda ismucaaraday mid waxaa la ogaaday inuu sheekha uu sheekhiisa uu mulaazim u ahaa midna waa muqil wax yar buu ka wariyaa riwaayatu eh, araawi akthar riwaaya ayaa la hor hormarinaya mid baa calaaqa udhexaysaa oo ama suxbaa ama qaraabanimaa kan qaraabada la kan qaraabanimadii ayaa la hor marin oo u dhow kuwaa saaxibulqisa oo qisada markay dhacaysa laba socday midna waa uun baa soo gaaray saaxibulqisa muqadam in qisada saaxiibkaa la hor marin soo ma garanays adka xadidka nabig ala tazawaja nabi sal slam maymuna wahuwa xalaal tazawaja nabi sl maymuna wahuwa xaraam laba xadiid oo saxiixa wey maymuna binta xarad hal mar buu nabiga guursaday alayh isalaatu wasalaam midna wuxuu leeyahay nabiga asagoo xalaal oon xaj iyo cumro midna ku jirin buu guursaday midna wuxuu leeyahay nabiga asagoo muxrim ah muxrim ah oo cumro ku jira oo iyuu guursaday halkaasaa marka labada xadiid waa laba saxiixa wey lama jamcin karo oo meeshii hal guur buu ahaa hal mar buu guursaday nabiga aleyh isalaatu wasalam hadi la dhihi lahaa tacadud la dhihi lahaa maa tacadadat see la yeelaya marka marka cinda tarjii tarjix baa laadaya waa la kala rajixi duruqdi lagu kala rajaxa maxaa kamid marka dadki qisada iska lahaa aburaafic oo ninkii safiirka ahaa qisada nabiga alayh salam gabadhan kashe reerka iyo qaraabada u kala qaadaya nabiga alayh salaam ayaa wuxuu wariyey inuu nabigu alayh salam maymuun guursaday isagoo xalaal qisadii gabadha ay ku dhaceysay maymuuna naftirkeeda waxay leedahay nabiga wax ii guursaday anoo xalaal isagoo xalaal ii guursaday ibnu cabaas marka waxaa la yidhi raalli how adiga ah, waxa qisadana maada joogo goobjoogna maadan ahayn Eh, xiligaasna waabad ka yareedba waabad ka yareedba nacam radia allahu canhum jamiican xukmuhu xasanu ligayrihi xukunkiisi muxuu yahay <clears throat> huwa min almaqbuuli aladii yuxtaju bih waa maqbuul ah, qeybta maqbuulkii af iyo lambarka afraad ka galay qeybta u dambaysa wey min almaqbuuli buu kamid yahay aladii maqbuulka yuxtaju bi laxujaysanayo hadduunan khilaaf iyo mucaarado keenin mithaaluhu maa rawaahu tirmidiyu waxasanah imaamu tirmidi fii jaamicihi wuxuu soo wariyey oo weliba uu taxsiiniyey min طariiqi shucba shucba bn xajaaj alwaasidi abu bisdaam can ciisa bn cubaydilaah ninka la yihahdo ciisa bn cubaydilaahi ibn cubaydilahi ibn caasim wey cafwan ah, can caasim bn cubaydilaahi caasim bn cubaydilaahi ibnu caasim baa la dhahaa ibn cumar bn khadaab can cabdillaahi bn caamir bn rabicata can abiihi aabihiis ana imra'atan haweeney min bani fasaarata reer bani fasaare ah waa qabiil yaa tazawajad waxay guursatay nin meher maxay ka dhigatay calaa naclayna laba kaba meherkaada sheega markii lagu yiri markii la yidhi laba kabah lagu meheriyo ma iska tiri fa qaala rasuulu llahi sal slam baa wuxuu yidhi araditi ma waxaad raalli oga noqotay min nafsikii naftaadii iyo wamaalikii xoolahaadii binaclayn laba kabo miyaad ku bedelatay naftaadii ood ninkan u dhiibtay hoolo waxaad leeda o dhan asagaa ku tasarufi gacantiisii geliye oo dee oday ka noqone xataa nabiga alayh salaam uu yidhi naagtu inay sadaqaysato xoolaheeda ma wanaagsana ilaa biidni zawjiha in ninkeeda uu idma mooyeene tadyiban likhaairihi isagoo agga baabi eh, eh, xusn mucaasharaashiruna bimacrufi soo gelaysa xataa xoolaha iyada haday leedahay inay tira xoolaha isaan rabaan bixini waa ina inan weydiisata ninkeeda marka nabiga alay slam wuxuu yihi araditi min nafsiki naftaadi iyo wamaaliki xoolahaadi binaclayn laba kabood miyaad oga sabirtay oga raalli noqotay qaala waxay ti nacam haa labada kabood baan oga raalli noqday saasaan raalli ku ahay qaala faajaaza waa baneeyey nabiga sala allahu aleyh wasalam yani guurka asaga waa baneeyey wax yar ahaadee guurku aqalu lmahri laa xadda low qowlka raajixa waa sidaas culimadu isku khilaafsan yihiin qaar baa waxay leeyihin xad buu leeyahay qaar oo toban xataa axnaafta waxay leeyihin cashara daraahim toban dirahim waa in laga yareen lakin sidii raajixa waxa wey laa xadda low iltamis walow khaatiman bu nabi alay slam min xadiid iltamis walow khaataman min xadiid fargasha alla ka dhig xataa marka dambe u yiri zawajtukaha bimaa macaka min alqur'an xoolaba ma ahabo wal waxa le maya xoola waa laga maarmaan waa in xoola la bixiyaa nam uxila lakum ma waraa dalikum uxila lakum ma waraa dalikum an tabtaguu biamwaalikum baa la yiri ba la yiri xoola waa ina jiraan biamwaalikum marka biamwaalikum waxa waye kharaja makraj alqaalib kharaja makraj alqaalib baa laga hadlaa ayadda ka hadashay wa ilaa kulu manfaca wax kastoo nafci noqon kara waa noqon karaa meher tazawaja nabiga sal slam safiya bintu xuyey waactaqahaa wajacala mahraha citaaqaha wajacala mahraha citaaqa Ah, nabig alay slam meherkeeda wxu ka dhiga xoraynti xorayntuna xoolo ma aha waa shay macnawi ah oo qofku maratay wax u tarays ila akhiri calaa kuli xaal masaladaas hadda waat masaladan hadda ka hadlay waxa wey arayti min nafsi aradiiti min nafsiki wamalik min calayn qaalat nacam qaala faajaaz <clears throat> qaala tirmidiyu wa fi lbaabi waxaa ku sugan baabkan can cumara markuu xadiis sheega wuxu ku hi wa fi lbaabi tirmidi raximah waa shawaahid buu keeni shawaahid waxa la yihahdo haddii labada xadiid ay kala saxaabi yihiin mashaahid la dhaha wa fi lbaabi can cumara wa abi hurayra wa sahl bni sacdin wa abi saciidin alkhudriy wa anas bni malik wa caaisha wa jaabir wa abi xadrad alaslamiy cabdullahi bin abi xadrad alaslamiy raggaasoo dhan baabkan asaga ee baabulmeherka ku saabsan way weriyeen ayuu ka hadlaya baabunakax baabmeher qultu buu leeyahay musanifka shaahidki ujeedada loo keena xadidka hadda ku sheegraba fa caasimu ninkaa caasim la yidhaahdo caasim bn cubaydilaah ibnu caasim bn cumar bn khaaab ninka layidhaahdo caasimkaasi daciif wey xaggee daafka ka gaaray ma xagga diinta mise xagga xifdiga lisuu xifdihi mayba xagga xifdiga ma diin xumee ma diin xumee xagga daciifnimada wey agga waxa wey xifdiga wey xifdiga dhibka haystaa waqad xasana lahu tirmidiyu alimaam tirmidina waa taxsiiniyey oo xasan buu leh hada alxadiida oo muxuu xasan u yiri waaba daciif baa ku jire limajiihi imaashihiisa uu ku yimid xadiidkan min gayri wajhin wej ka badan dariiq ka badan buu ku yimid dariiq kalu ku yimid marka labadii dariiqa marka laisku daro daciifkaha xasan waxay noqdeen xasan ligayrihi waka marka mithaalkii marka xasan ligayrihi wakaas waa xadiis dariiq daciifa dariiq kale lagu daro daciifa xasan bay isla noqdeen saasaa loo wadaa <clears throat> khabaru laaxaad ilmaqbuuli almuxtafu bilqaraa'ini waxaa halka laga gelayaa khabaru laaxaad ayaa haddana mar labaad la qeybiyey yani xagga quwada iyo marka laga hadlaayo khabaru laaxaadi axaada khabarkeedii ama axaadiistii axaada almaqbuul haddana maqbul kasii ahayd khabarulaxaad muxuu qaybsamay maqbuul iyo mardin soo maaheen khabarulaxaad oo haddana maqbuul kasii ah ayaa haddana wuxuu noqday almuxtafu mid lagu wareejiyey bilqaraa'ini qaraa'in ayaa lagu wareejiyey jamcu qariina calaamooyin iyo dalaalaad iyo waxyaalo xoojinaya ayaa saa ugu wareegeysan kii marka calaamooyinkaas iyo qaraa-intaa leh wuxuu ka xoog badan yahay midka iska saxiixa aheen qaraa-in kale xoojisa aan lahayn oo kuwan hadda qaraa-intaan sheegayno marka macnaha waxa weye xadidka saxiixa waa kala xoog badan yahay xadiidka saxiixa waa kala xoog badan yahay xasankii baa kala xoog badan waxay ku kala xoog badan yihiin mid walbaba inta qariino iyo calaamooyin iyo wax xoojiya u haysta ka kalena una haysanin ayuu midka midka kale ka xoog badan yahay wey khabarul axaadi almaqbuulu almuxtafu lagu wareejiyey almuxaad bilqaraa'ini lagu wareji tawdiah gogoldhig buu musanif ku sameeyey wuxuu yihi wafii khitaami aqsaami lmaqbuul horta xadiidkii maqbuulkaa qaybihiisi baan gabagabeynaynaa halkan ku dhamaan wixii ka dambeeya bogan amaxaashidan kasoo socota marduudkii baa la geli doonaa waxaa la geli doonaa yani waxaan ujeeda baabkan markii laga hadlo macmuul iyo hayru macmuul baa noo soo socdee marka inta laakiin masale kale wey taas macmuulka waa arrin kale laakiin marka laga hadlaayo xadiidka maqbuulkaa ah ee aan kasoo hadalnay ee saxiix iyo xasan uqeybinay lidaatihi ligayrihi aan uqeybinay dhamaystirkiisii buu kuleeyahay musanifku abxathu waxaan kuu baxhinayaa aan kuu baarayaa fi lkhabari almaqbuuli xadiid maqbuul ah almuxtafi lagu wareejiyey bilqaraa'ini qaraa lagu wareejiyey yacni qariina tadulu calaa quwatihi waa shay tusaaya xoognimadiisa iyo awoodda uu leeyahay weeyaane waalmuraadu bilmuxtafi bilqaraa'in waxaa laga wadaa alkhabaru aladii khabarka ama xadiidka axaada uu isku wareejiyey oo axaada ku wareeg saa u wareegsaday waاkhtarara bihi uu la xiriiray min alumuuri الzaa'idati umuurta zaa'idka ah calaa maa buu ka ziyaadsan yahay yatadalabahu lmaqbulu xadiidka maqbuulka uu dalbayo min ashuruudi shuruuda xadiidka maqbuulkaa maa yatadalabahu min ashuruud ya shay kala alxadiidu lmaqbuul udkur maa yatadalabahu alxadiidu lmaqbuul min ashuruudi xadiidka maqbuulka shuruudda uu dalbayo maxay tahay ya shantii soo maha waa shantii soo maha iska caadi wey xadiidka maqbulka shanti waxaa weeyaan itisaalu sanad cadaalat raawi dabt raawi cadam e, shuduud cadam shantaa wey shantaas shardi mar walba wuu dalbaya suu maqbul u noqdo laakiin waxaa jirtaa qaraa-in ziyaado shantaa ku ah qaraa-in ziyaado shantaa ku ah laa yatadalabahu xataa yakunu min almaqbul si u noqdo ma dalbaayo lakin waa shay zaa'ida siyaas ku wadaa wuxuu ku yihi wa hadihi lumuur cafwan ku celi halkaas wa fi khitaami aqsaami lmaqbuli abxath waxaan baaraya fi lkhabari lmaqbuli xadiidka maqbuulka almuxtafi lagu wareejiyey bilqaraa'ini qaraa-in lagu wareejiyey muxtaf wاlmuraadu bاlmuctafi bاlqaraa'ini midka qaraa-inta lagu wareejiy waxaa loola jeedaa alkhabaru aladi xadiidka axaada koobay oo اkhtarara bihi la xidhiidhsamay min alumuuri zaa'idati umuur zaa'ida ayaa koobtay oo uu la xidhiidhsamay calaa maa shay ayuu ka zaa'idsan yahay yatadalabu lmaqbul min ashuruud maqbuulka shuruudda uu dalbaayay wax ka ziyaadsan oo qaraa'ina xadiidka ay ku wareegsan yihiin ayaan ola jeednaa almuxtafi bilqaraa'in wa haadihi lumuuru zaa'idatu umuurtan zaa'idada allatii taqtarinu bilkhabari lmaqbuul khabarka maqbuulka lala xidhiidha taziiduhu quwatan xoog bay u ziyaadinaysaa ah, umuurtan zaa'idada ahee xadiidkan maqbuulka ahee shuruudda shanteed laga helay umuurtan zaa'idada ee la xidhiidha waxay u ziyaadin xadiidka isagoo maqbuula quway usi ziyaadin asagoo maqbuulaha oo la aqbali lahaa oo masiix ama xasanaha ayay xoog usii ziyaadinaysaa wa tajcalu lahu waxay u yeelaysaa miizatan inuu ka socmo calaa hayrihi hayrkiis oo min alakhbaari almaqbuulati akhbaartii maqbuuladaheed alukhraa ee kale alkhaaliyati ka manneed min tilka alumuuri zaa'ida umuurta zaa'idada ah axaadiistii kale ee ka madhneed een helin ayuu ka sareynayaa wa turajixuhu u ka rajaxaya calayha cala axaadiid khaaliya axaadiista khaaliga ka ah ee qaraainta aan wadanin ayuu ka rajaxaya midkan oo qaraainta wata ayaa raajix noqonaya saas wey wa hadihi umuuru zaa'idatu alatii umuurtan takhtarinu la xidhiidha bilkhabari maqbuul taziiduhu waxay u ziyaadinaysaa oo tuziiduhu waxay u ziyaadin quwatan xoog bay u ziyadinaysa xadiidki wa tajcalu lahu waxay ka dhigaysaa oo u yeelaysaa miizatan inuu ka soocmo calaa hayrihi hayrkiibuu ka soocan yahay hayrkaasoo min alakhbaari almaqbuulati lukhraa axaadiistii maqbuulada ee kale axaadiistaasoo alkhaaliyati ka maarata ka madhneed oo aan lahayn min tilka alumuuri zaaida umuurta zaaidada midkan uu helay axaadiista aan wadanin wa turajixu calayha wayna ka raajixsanaanaysa yani way rajixinaysaayo waxaa umuurta zaaidada xadiidkani ka rajixinaysa midka kale anwaacuhu alkhabaru almaqbuul almuxtaf bilqaraa'in anwaac xadiidka maqbuulka ah almuxtaf lagu wareejiyey bilqaraa'ini qaraa'in xoojisa anwaacu noocyo u qaybsama asaguba ashharuhaa ko ma akhrajahu shaykhaani fii saxiixayhima bukhaari iyo muslim waxay soo saareen labadooda kitaabee saxiixayna ku soo saareen mimaa lam yabluq aan gaarin xadda tawaaturi mutawaatir xaggiis xaddiisna aan gaarin wuxuu waxaa la xidhiidhay qaraa'in isagoo marka hore bukhaari iyo muslim ku sugnaa oo xoog badnaa yuu haddana waxaa la xidhiidhay qaraa'in baa la xidhiidhay maxay tahay qaraa marka la xidhiidhay wuxuu le faqad ixtafa qad ixtafat waxaa isku wareejisay bihi qaraa'inu minhaa qaraa-intaa waxaa mid a ah waaxid jalaalatuhumaa fi hada shani ah. horta bukhaari iyo muslim gaar ahaantood markii loo fiiriyo waa laba nin oo jaliil ah oo cadiim ah waxay jaliil ku yihiin oo cadiim ku yihiin oo kuwa yihiin oo lagu yaqaanaa fi hada shani xadiiska cilmu lxadiid baa lagu yaqaanaa marka bukhaari iyo muslim oo jalaaladooda iyo cadamadooda la garanayo waxay wariyeen xadiidka asaga ee saxiixa ah quwo waxay ka heleen weynaanta bukhaari iyo muslim ay wen yihiin ay ka xoog badan yihiin kuwii kale kuwii kale waa qariina waa qariina maalan xadiid bukhari muslim warinaya mid sunanka w sunanka ku jira yaadka yaadka yaa xoog badan midka bukhari muslim oo muxuu ka xoog badan yahay bukhari muslim jalaaladooda iyo calaamadooda qariino wey a ah. laba qariino kalaa la helay maxay tahay taqadumuhumaa bukhaari iyo muslim inay ka kasore ka horeeyeen oo ku hormareen fi tamyiizi saxiixi saxiixa soocidiisa calaa gayrihimaa keyrkood ayay ka hormareen markii la dhaho kitaab xadiida oo saxiixa ha la alifo waxaa kow u horreeyay bukhari muslim baa u horreeyey qidamka iyo horeynta ay ku horreeyeen ba waxay noqotay qariina xadiidkooda ka xoog badnaynaysa axaadiista kale saddex qariinada saddexaad maxaa waaye ee bukhaari muslim laga helay kitaabkooda talaqi alculamaa culammadii baa waxay ku kulmeen likitaabayhimaa labadooda kitaab bukhaari muslim bilqabuuli bay ku kulmeen ummaddii baa waxaa isku raacday culimmadii in labadaas kitaab waxa ku jira ay maqbuul uu yahay iyaduna waa qariiro xoojisay xadiidka bukhaari muslim ku sugan wa hada talaqi kulankaa ay kulmeen culummadu xadiiska bukhaari muslim ku sugan inuu maqbuul yahay ay ku kulmeen talaqigaasi keligiis waxdow keligiis yaa aqwa ka xoog badan min ifaadati alcilmi cilmi faa'iideyntiis min mujaradi kahrati duruqi uu faa'iideeyo ah, duruq fara badan oo xadiidkan uu ku yimid cilmiga laga faa'iidaysanayo waxaa ka xoog badan culummada inay isku raaceen bukhaari iyo muslim waxaa ku sugan inuu maqbuul yahy saas ah, kule wa hada talaqi talaqigaas waxdaw keligiis yaa aqwa ka xoog badan min ifaadati alcilmi cilmiga faa'iideyntiisa min mujaradi kahrati duruqi duruq badan mujaradkeed alqaasirati oo ka gaaban can itawaturi duruq fara badan oo mutawaatir ka hooseysa iyo bukhaari iyo muslim inay culummada isku raaceen xadiidkooda inuu maqbuul yahay labadaas kee xoog badan waxaa xoog badan buu kuleeyahay in culummada isku raaceen bukhaari muslim wa kusugan maqbuli kaas xoog badan maxaa yeelay duruqda kale haddiina mutawaatirba ayna gaarsiisneen mutawaatir haddiina gaarsiisneen duruqda kale hadda culummadii ma gaari karto culummadii ma gaari karto saas wey macnaha saddexdaasba waa saddex qariino oo tusaysa in xadiidka bukhaari ku sugan ama muslim ku sugan uu keyrkii ka xoog badan yahay maxay tahay qariinada koowaad jalaalatuhumaa fi hada shaan bukhaari muslim inay ka xoog badan yihiin heyrkood oo ay ka cilmi badan yihiin oo ay ka cadiimsan yihiin cilmigan cilmu xadiidkana ay maratay jaliil ku yihiin ko laba taqadumuhumaa inay ka horeeyeen keyrkood fii tamyiisi saxiixi saxiixa soocidiisa calaa heyrihima bay ka horreeyeen taqadumka asaguna waa qariino labaad qariinada saddexaad talaqi lculamaaba waxay ku kulmeen likitaabayhima bilqabuul culummadii waxay isku raacday labadaas kitaab inuu maqbuul yahoo la aqbalay wa hada talaqi talaqiga asaga waxaa la tartansiinaya marka in culummadii ay ku kulantay bukhaari iyo muslim waxaa ku sugan inuu maqbuul yahay iyo xadiid ay culummadoo dhan isku raacin laakiin duruq fara badan leh duruq fara badan leh duruqdaasoo mutawatir gaaraynin bal labada tartansiih kee xoog badan midka culamada isku raacda xoog badan wey macnaha talaqi alculamaa likitaabihima bilqabul isku raacday wa hada talaqi talaqiga asaga keligiis aqwa wuu ka xoog badan yahay fii ifaadati alcilmi cilmi faa'iidayntiis wuxuu ka xoog badan yahay min mujaradi kahrati duruqi alqaasirati cala tawatur a ah, kathratu duruq duruq fara badan oo haddana laakiin ka hooseysa hadduu mutawaatir gaaro cilmu yaqiin uu faaidn kaas kuma jiro ee duruq fara badan oo mutawaatir ka hooseysa oo mujarad ka ah qaraa-intan hadda aan soo sheegnay waxaa ka xoog badan qariinadan ah talaqi lculamaa likitaabihim bilqabuul ayaa ka xoog badan ba marka taa waa waxaa weeyaan waa alkhabaru almaqbuul almuxtaf bilqaraa'in waxa weeyaan xadiidka maqbuulka ee qaraa ay ku wareegsan tahay dhowr nooc buu qaybsamaa qeybta koowaad maa akhrajahu shaykhaan buu kusoo yiri qeybta labaad almashhuur wey xadiid mashhuur ida kaanat lahu duruqun xadiidka mashhuurka wuxuu leeyahy duruq mutabaayina duruq kala tagsan saalimatun nabadgashay kuluhaa dhammaantood min dacfi ruwaati ruwaadda dacfigooday ka nabadgashay walcilal way ka nabadgashay marka xadiid gariib ah ama casiiz ah iyo xadiid mashhuur ah labaduba saxiix weeye mathalan hariibka waa saxiix muxuu ahaa mashhuurk casiiskina waa saxiix mashhuurkina waa saxiix kee xoog badan mashhuurka xoog badan muxuu ku xoog batay marka laga hadlo raawiga iyo quwadiisa inagoon fiirinaynin maxaa la socda maxaa la socda qaraa-in baa la socota qaraa-inta maxay tahay kathratu duruq kathratu duruq kathratu duruqdaasaa qariina ah waa la wadayahay saxiix waa la wadayahay casiiskii saxiix buu noqday qariibkiina saxiix buu noqday mashhuurkiina saxiix buu noqday laakiin mashhuur baa sii xoog batay sababto waa maxay duruqdiisaa ka badan duruqdaa badan waxay noqotay qariina ku wareegsan xadiidka ka dhigaysa inuu ka xoog badan yahay keyrkiis ayay ka dhigaysaa marka almashhuur wey ida kaanat lahu duruqun hadduu duruq leeyahay mutabaayina kala tagsan saalimatu nabad gashay kuluhaa dhammaantood min dacfi ruwaati bay ka nabad gashay walcilal haddii daciif ruwaad iyo cilaya ay gasho casiiska ka ficlaan kara abalatuuri markaa daciif buu noqday ee marka xadiis saliima weeyaan oo daciif iyo waxba aan ku jirin marka wuxuu ka xoog badan yahay min alcaziizi walgariibi buu ka xoog badan yahay limaada liannahu ixtafat bihi lqaraa'in maa lam taxtaf alcasiiz walgariib qaraa-in aan laga helin ama aan e, e, e, ku soo aroorin ama aan ku wareegsanayn hariibkii ayaa kan ku wareegsan dayb taas waa waa qariinada labaad wey qariinada saddexaad ee xadiidka ka dhigi karta inuu keyrkii ka xoog badan yahay alkhabaru lmusalsal wey waa xadiid musalsalun la taxay bilaa'imati alxufaadi a'imadii xufaadeed almutqiniina wax sugay sanadka dhan wuxuu ku taxan yahay musalsal ku yahay bilaimati xufaadi mutqiniin ah, fulanu can fulan an raggaas oo dhan musalsalun bihaulai aima riwaayat aima wey xayu laa yakunu qariiban xadiiku marka qariiba ma noqonayaba wuxuu warinayo axmed ama shaafici amauu warinaya malik qariib ma noqonayo kalxadiid aladi yarwihi imaamu axmed oo kale marka eh, qariibna ma aho kalena waa leeyahayna waa jirta dariiq kalena waa leeyahay aima warinaysa dariiq kalena waa leeyahay wuxuu isku darsaday marka isagoo qariimnimada ka baxay iyo isagoo musalsal bilaimati xufaadi ayuu isku darsaday kalxadiidi aladii sida xadiidkii oo kale yarwiihi uu warinayo alimaamu axmed ayaa warinayey yuu ka wariyey can ilimaami shaaficiyi buu ka wariyey wa yarwiihi alimaamu shaaficiyuna wuxuu ka wariyey can imaami maalikin buu ka wariyey wa alimaama axmed waxaa la wadaagay hayruhu hayrkii baa la wadaagay fi riwaayati warinta uu can ilimaami shaaficiyi ka warinayey wyushaariku imaam shaaficiya isagana waxaa la wadaagay kadalika sida axmed oo kale hayruhu keyrkii baa la wadaagay fi riwaayati warinta uu shaafici warinayo can imaami maaliki uu ka warinayo smart marka musalsalun bilamati xufaadi mutqiniin wey marka xadiid rag kale ay wariyeen oo axmed iyo shaafici iyo maalik silsiladaas aan ku jirin raggaas oo kale aan ahayn saxiix wuu noqon karaa laakiin xagga sixada ka iyo kana xoog badan kanaa xoog badan sababto waa maxay qariino tusaysa xadiidka inuu yahay xadiid ah oo lagu kalsoon yahay oo sixadiisa uu qima yahay ayaan ka helna waa maxay tasalsulu aimatu xufaad mutqiniin ragga aimada ahe mutqiniinta oo sanadka ku jira qariina xadiid ku wareegsan wey oo xoog u qaadaysa xoog u yeelaysa xoog u yeelaysa dayib xukmuhu haddaba xukunkiisa muxuu yahay xadiidka marka laga hadlaayo alxadiithu almaqbuul almuxtaf bilqara'in baan ka hadlayna ilan waxaa jirta maqbuul aan qaraa saddexda hadda aan sheegnay aan lahayn baa jirta waa maqbul iska maqbuul wey laakiin maxaa ka xoog badan almuxtafu bilqara'in midka qaraa lagu wareejiyey qaraa maxaa nidhi waa inuu xadiidka sheekheyn ku sugan yahay mathalan sheekh ka duwan yihiin jalaalatuhumaa taqadumuhumaa talaqi lculamaa likitabi alqabuul saddexdaasi kaga duwan yihiin saddexdaasi nin haysta iyo abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa-i oo saddexdaa midna aan haysanin see marka isku awood u noqon karaan wey hay qarinada labaad maxay tahay sheekh ha almashhuur soo ma almashhuur ba wey ah, saddexdaas hore waxaa iska lahaa ilan sheekhaan baa iska lahaa saddexaas ta kale mashuur wey ta saddexaad maxay tahay almusalsalu bilaimati alxufaadi saddexdaasba waa saddex qariino oo axaadiisi saxiixada intay tartansiiso kuwan kor u qaaday saddexda kor u qaadaysa maxaa yeele saddexdan waxay wataan qaraa'in iyo calaamooyin ka xoojinaysa oo kuwa kale ina haysan ayb xukunkiisa uma marka xadiidka xasanka waxaan ujeednaa xadiidkan aan soo sheegnay almaqbul muxtaf biqaraayn xukunkiisa muxuu yahy huwa arjax asagaa ka raajixsan min ayi khabarin khabar kasta maqbulin la aqbalay oo min akhbaari aaxaadi akhbaar aaxaad khabar kasta oo axaadiiu aaxaada oo maqbuul ahoo saxiix ama xasan ah waa ka raajixsanya kana karaajixsan oo marka raajixnimada maxay noo tari maxay noo tartay wuxuu ku le waxay kuu tartay falow tacaarada alkhabaru lmuxtafu bilqaraayn khabarka ama xadiidkan qaraa'inta ku wareegsanta aan soo sheegnay hadduu tacaarudo oo ka hor imaadoo khilaafo maca hayrihi heyrkiis oo xadiid kale macooda hadduu khilaafo oo min alakhbaari almaqbuulati axaadiista kale ee maqbuuladaheeda aan qaraa'intan intan wadan hadduu kuwan khilaafo qudima alkhabaru lmuxtafu bilqara'in baa la hormarinaya waxaa fooda isgashaday xadiid bukhaari iyo muslim ku sugan iyo mid sunan tirmidi kusugan baa iskhilaafay ismucaaraday maxaad fali ya xadiis wa ismucaarada soo ma dahirkeeda wa ismucaarada waan mari doonaayo cinda iqsaamu alkhabari ilaa macmuulin wagayri macmuulin markaan ka hadlayno ayaa arki doonaaye ala tacaarudka iyo sida loola dhaqmo xadii maala fi lmaali xaqun siwa zakaat fi lmaali xaqun siwa zakaat soo xadiis ma xadiis kala yimid oo ah laysa fi lmaali xaqun siwa zakaat ma jimcin kartaa waa nafyi ihbaat nafyi ihbaat mutadaadaan wadidaani laa yajtamicaan ma kulmaan marka see la yeeli qoraa isku dayda waa jirta inay jamciyaan oo xaqa iyo xaqaas kala qaadaan oo aq labada xaq kala tafsiiraan lakin xaq iyo xaq wey ayib marka jam waxaa la gaaray maalan tarjiix baa la gaaray tarjiixi awjahu tarjiix waxaa lagu tarjiixi xadiid bukhaari muslim ku sugan ba waxaa mucaaraday mid sunan tirmidi ku sugan maxaa dihi alraajixu fi saxiixayn limaada baa lagu yidhi لأnahmaa لأna fي xadiiثihimaa qaraa'inu اxtafad bih qaraa'in fara badan ayaa isku wareejisay ayb qaraa'inta maxay tahay sheekh khaliif qarainada maxay tahay jalaalatuhumaa fi hada الshaأni laba maxaa tiri talaqi الculamaa taqadumuhumaa fi tamyiiz صaxiixi can gayri haalidan maxaa tiri talaqi اummati bilqabuul saddexdaa ma ka heli kartaa tirmidi ba lagu leeyahy amaya صaxiix baa ahaadee xadiiskiise waa may soo ma kana la xoojinaya marka khalaas sheekada waa dhamaatay khilaafka halkaas kuso afajarmayba so faa'ido weyn maaha faa'ido weyn wey dayib xadiid gariib ah iyo waxaa iska hor imaaday xadiid mashhuur ah maxaad leedahay keed rajixi mashhuurkeed rajixi kahratu duruq duruqda faraha badan ayaa waxay ka rajaxan tahay dariiqa keligiis imaaday leanna dariiqa keligiis qad yatawaham inuu ismoodsiyaa laga yaabaaba sanad rijaashiisa ay ku jirto aimada aan soo sheegnay riwaayatu axmed bn xambal الshaybani can imaam maxamed bin idriis الshaafici can malik ibn anasi can naafici mathala ibn cumar can cabdillahi bn cumar can rasuuli illah silsila sidaas u taxan iyo rijaal ka ayi rijaal ah raggii kale iska xufaada culamadaha ah ayaa is mucaaraday seed yeeli naga fadhiisa laleeyahy amed ba axmed baa isku daagi karta axmed bn xambal iyo shaafici iyo malik iyo naafic mawla bn cumar iyo cabdullahi bn cumar alcadawi raggaa ma isku daagi karta غاr اshtاg ba ley xadidkaada marjuuع waaye ragana ka rajaxsane silsilة min aأmaة الxufaad الmutqiniin soo maarti qaraa-intaas xadiidka wata iyo midkaan wadanin isku mid ma noqoto k whuwa arjaxu min ayi khabri maqbuli min akhbar اaxad falow tacaarad alkhabru muxtafu bilqara'in hadduu caarudo maca gayrihi min alahbaar اmaqbula gayrkiis axaadiis maqbula ah kuwa daciifka de warkooda mesha ma yaale qudima alkhabru lmuxtafu bilqara'in baa la xoojinaya kuwa qaraa'inta wata qaraa'inta waa fi bukhari muslim ama mashhuur ama silsila dahabiya min aimati xufaad mutqinin wallah alam bilahi towfiq sala allah waslm